bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu in sha allahu tacaala waxaan halkan ku qabanaynaa kitaabka la yiraahdo kashfu shubuhaat ee uu alifay alcalaamة الsheykh mxamed bn cabdilwahaab الtamimiy raximah اllahu tacaala kitaabkaas ayaan in shaa allahu tacaala ayaan alla ka baryaynaa inuu noo fududeeyo towfiiqdana uu nawaafajiyo cilmigii cilmiga ku dhex jirana uu nagu anfaco kitaabkaas ayaan halkan ka bilaabaynaa in shaa allahu tacaala bisha waa rabiicu lwal kun afar boqol sagaal iyo labaatan weyaan sanadka hijriga ah mualifka kitaabka iyo kitaabka ayaan waxyar inshaa allahu tacaala ka taataabanaynaa iyo mawduuca uu kitaabka ku saabsan yahay saddexdaa maado awalan kitaabka mualifkiisa ama cidda aliftay waxaa weeyaan maxamed ibnu cabdilwahaab ibni sulaymaan ibni cali ibni moxamed ibni axmed ibni rashid ibni burayd ibni moxamed ibni burayd ibni mushrif ibni cumar ibni micdaad ibni riis ibni zakhir ibni maxamed ibni calawiy ilaa nasabkiisa marka sidaa ayuu u socdaayo min bani tamiim weeyaan waa tamiimi kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abulxasan maxamed bnu cabdilwahaab abulxasan atamiimiy raximahullah wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa kun boqol shan iyo tobankii hijiriyada cuyeyna meel la yihaha ayuu ku dhashay al cuyayna oo bilaadi najdi ka mid a ah, dhulka najdi ka mid a ah guri cilmi iyo diin ayuu ku dhex dhashay ku koray aabihii cabdulwahaab wuxuu ahaa qaadiga cuyeyne ayuu ahaan jiray iyo muftiga cuyeyne ayuu ahaa kun boqol konton iyo saddexdii buu dhintay aabihii sida rawdat alafkaari walafhaam libni khanaam uu tilmaamayo awowgii sulaymaan mufti bilaadi najd ayuu ahaa caamka ah adeerkiis ibraahim ibnu sulaymaanna faqiih buu ahaa in adeerkiis cabdiramaan cabdiraxmaan ibnu ibraahim isaguna wuxuu ahaa caalim macruuf ah walaalkiis sulaymaan laftirkiisa wuxuu ahaa nin cilmi un lagu garanayo lagu yaqaano ayuu ahaa bii-adaas marka ama gurigaa wuxuu ka dhashay sheekha cilmiga oo aabbaha awowga adeerada ilmo adeerada isagii isagiina minwaalkooda iyo yacni dariiqooda ayuu raacay cilmiga ayuu dalbay isagoo yarbuu cilmiga bilaabay qur-aanka aabihii ayuu ku dul akhriyey waa xifdiyey qur-aanka isagoon toban sano gaarin kadibna waxa uu bilaabay mabaadi alfiqhi alxambali inuu barto fiqhiga xambaliga ee meeshaa loogaga dhaqmaayey furuucdiisa ayuu aada u bartay yacni farac ahaan yani fiqiga yacni madhabka xambaliga ayuu bartay wuxuu gudagalay mutuunta cilmiga inuu xifdiyo dalabul cilmigana uu u ruxlaysto meelaha najdi iyo ka agdhow dhulkaa kadib waalidkii ayuu ka idin dalbaday inuu xajka aado waa u idmay waa xajiyey maka ayuu muddo joogay culimadii masjidulxaraamka ayuu wax ka akhristay madiine ayuu dabadeedna aaday culamadii madiine ayuu wax ka akhristay raggii ugu waaweynaa ee uu wax ka akhristay waxay ahaayeen cabdullaahi ibnu ibraahim ibni sayf iyo iyo wiilkiisa ibraahim iyo sheekh maxamed xayaat assindi raggaa ayuu wax ka akhristay dabadeed wuxuu u laabtay eh, cuyeyna si ahalkiisii usoo booqdo mar labaad ayuu haddana madiino kusoo laabtay culimadeeda ayuu laasimay haddana wax ka akhristay dabadeed ciraaq ayuu sheekha aaday oo waxa uu joogay magaalada zubayr la yiraahdo dhanka basro ku dhow iyo basro lafteeda culimadeeda ayuu labadaa beled culimmadii joogtay ayuu ku laalaabanayey waxaan ugu weynaa culimmadii oo halkaa wax kaga qaatay moxamed almajmuuci in la yiraahdo dabadeed nafaqadii ayaa halkaas kaga go-day dhibaato aada iyo aada u fara badan buu kala kulmay cuyeyna ayuu markaa usoo laabtay dariiqiisa isagoo kusoo socdo ayaa asheykh cabdullaahi bni moxamed bni cabdilatiif al axsaa-i ayuu la kulmay meesha ixsaa la axsaa halkaa ayuu marka muddo uu degay joogay halkaa ayuuna cilmiga kaga qaatay dabadeedna beledkiisii ayuu kusoo laabtay dad waxaa jiro rag wax ka qoray taariikhda sheekha oo tilmaamay inuu sheekha meelo badan u rixlaystay ay kamid tahay baqhdaad iyo dimashqa iyo qudus iyo masar iyo hindiya iyo kurdistaan iyo hamadaan iyo asfahaan iyo ray iyo dhulalkaas laakiinse waxaa weeyaan qowlkaasi aada uma xoog badna nacam sidaa ay u sheegayaan ma u xoog badna mana aha rixlaadkii ugu waaweynaa ee uu sheekhu sameeyey waa intaas aan sheegnay ayaa culimmadu ay ka sheegaan badanaa sheekhu xilligii uu noolaa marka aan eegno xilli aada iyo aada dhulkan jaziira alcarabiya mushkilada khuraafaadka iyo towxiidkii oo laga fogaaday waama laga jaahil noqday oo u batay ayuu kusoo aaday taas ayaa marka sheekh waxay ku kaliftay juhuuddiisa inta ugu badan inuu towxiidka wax ka qoro towxiidka weliba tawxiid ulcibaada tawxiidka yacni in alla subxaana watacala cibaadada loo khallisay rususha kii loo soo dirayna ahaa maxaa yeele midka inuu alla dhulka iyo cerka abuuray mafduur weeyaanoo dadka waa ku abuuran tahay qof uun isyeelyeelayo mooyaane ayb marka sheekha kutubtiisu sidaa iyo waxay ugu bateen mawaadiicdaa bay ku bateen dacwadiisana dacwo aada iyo aada alla u barakeeyey ayay noqotay oo dacwadiisa waxay isugu jirtaa rasaa'il uu diri jiray oo uu dadka gobolada iyo meelaha jooga uu u diri jiray towxiidka ugu yeeri jiray qeyb uu kutub ahaan u alifay qeyb shubah dad culamo xunxun oo si qaldan wax u sheego uu kaga jawaabayo shubahdooda iyo waxay iskugu jirtay iyo dad su-aalo soo weydiiyey oo oo uga jawaabo ifta iyo waxyaaba lamid a dacwadiisa dhanka kalena kama aanay eh, dacwadiisa dhanka yacni wax qoridda iyo dad tawjiihinta keliya kuma aanay koobnayne xataa yacnii dadka madaxda ah ayuu in ay towxiidka taagaan oo ay fuliyaan ayuu kula dardaarmi jiray walidaalika ayaa sheekhu wuxuu kusoo dhibtooday beledkii uu ku dhashay markii dambena waa ka soo tegay meel markaa bilaadii najdi ka mid ahayd maxamed ibnu sacuud uu ka ahaa markaas amiir xaaladda sacuudigana ama dalkan hadda sacuudiga la yiraahdiyo waagii hore najdi iyo bilaad alxaramayn xaalad waxay ku sugnayd dagaal iyo dad reebaadiyo isdagaalo oo boqolaal imaaro wada leh qaryadiiba oday baa ka taliyo markaasay isku duuli jireen towxiidna adda waxay ka ahaayeen godadka iyo ayay barakaysan jireen meelo godada iyo qubuuraha waa barakaysan jireen oo waxay u aadi jireen inay nadar ka soo xirtaan sida macruufkaba ah waxay yeeli jireen mararka qaar xataa qof waalan ayaa waxaa laleeyahay waa weli ilaahay oo takliifkiiba ka dhacayba ayaa weli alle inta layskaga caleema saarto ayaa layska caabudayaayo wax loo qayshanayayo wax loo soo aruurinayaayo nadarka iyo qurbaanka iyo loo keenayaa dhibaatooyinka faraha badan baa jiri jiray culimmadii joogtayna labay u qeybsanayeenoo kuwa qaladka arkayo laakiin aan dadka uga digi jirin iyagoo ilaashanaya markaa yacnii ama dhibaata iyo si kale wax idin soo gaaraan ama iyagoo dhibaato aan xaqiiqi ahaynoo mansabka ama adweysaan isdhahayo qeyb kalena de waxay ahaayeen waa qeybta iyaga dadka lacagta ku qabayba oo allana uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ina kahiira min alaxbaari waalruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaatil kuwana dadka maalkoodayba baatil ku cuni jireenoo dadka xoolaha kasoo galo ayayba ahaayeen de culimmada hadday xumaatana yahuud bay shabahaysaa sida sufyaan bnu cuyeyna uu dhihi jiray man fasada min culamaa'ina fafiihi shabahun min alyahuud walidaalika yahuudna allah wuxuu ka sheegay inay dadka caamada xoolaha uga qaadan jireen bismi ddiin oo ay alla subxaanahu watacaala uu yihi fakhalafa min bacdihim khalfun waritu lkitaaba ya'huduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaأtihim caradu miluhu ya'huduuh ila akhiri اlaaya marka dadka labadaabay u kala qeybsameen sheekhu markuu soo baxay waa la xasday marka oo waxay bilaabeen qoladii marka iyagu waxaan inay xaq tahay ogeey laakiin iyagu ka gaabisay oon markii hore fulinin oo aan iyagu dadka wax u sheegin waxay is yidhaahdeen culimonimadiinnii hoos u dhacayso haddii aad ninkan taageertaan waxaa la idin dhahayaa oo shalay waa joogteene maxaa u hadli weyseen taa darteeda marka waxay ku kaliftay inay cadow ku noqdaan sheekhii dacwadiisii kuwii de iyagii xoolahoodii uu arkayey diinta ka dhiganayay ma'kal iyo wax wax lagu cuno ka dhiganayeyna de waxay is yidhaahdeen waxaad weynaysaan wixii aad dadka ka dhex jirteen labadaa qolaa ku kacday oona isu kaalmaysatay sheekha raximah llahu tacaala haddaba intaanan u gelin laakiin eh, dadaalkaas uu soo maray eh, marka ninka maxamed ibnu sacuud markuu meeshiisa yimid xaaskiisa ayaa kula talisay ninkan sheekha ee dadka tawxiidka faraayo in markaa isaga uu gacan siiyo ee beledkiisa uu kusoo dhoweeyo dacwadana halkaa uu ka faafiyo sidii marka taana ilaahay inuu khayr kugu daraa laga yaabaa bay ku tiri sidaabaa ilaahay uga dhigay khayr bay u noqotay waana xornimona waa siiyey dacwadiina halkaa ayuu ka bilaabay iyo duruustii iyo xalqadii xalaqaadkii waxaa kaloo ku xijiyey wixii uu u baahdo inuu munkar zuuliyana awood ayuu u siiyey oo yacnii waxaa munkarka isagii yacni waxaa weeyaan alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar ayuu samaynayey inkii marka meesha amiirka ka ahaana waa ciidan buu siin jiray walidaalika marka sheekha waxyaabaha uu bilaabay waxaa ka mid ahayd meeluhu dadka ay alla keyrkii ku caabudi jireen oo ay haweenka dhali waayo dadka danaha leh kuwa jiran meelo la keeno ay ka barakaystaan ay ku fariistaan iyo iyo geedo la hoos keeno iyo qubuur la geeye iyo ayaa jiri jiray aathaartaasoo dhan buu baabi'iyey qubuurtiina taaka ayuu ka reebay isagoo ka duulaayo xadiidkii saxiix muslimka ku sugnaa ee nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam uu yidhi xadiidii ali bnxadiidi abilhayaaj cali uu ku yidhi abulhayaaj alaa abcauka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan ilaa dammastuhu ayb inaan marka aanan ka tegin nebigu wuxuu igula ballamay inaanan ka tegin waxa la yidhaahdo yacnii eh, qabri dhulka ka sarreeyo ilaa inaan la simo dhulka mooyaane oo intii sharciga u ogolaan laysu simo oo taakadaa markaa la gaarsiiyo marka sheekhu raximahu llahu tacaala halkaana marka waxaa weeyaan macaas xuduuddii inuu oogo oo dadka uu ku fuliyo ayuu bilaabay iyadoo marka ay fulin siinayaan ninka amiirka uu siinayo dabadeed marka dacwadii waxaa sheekhu marka dacwadiisu dacwo caamay ahayd dacwo cilmi iyo yacni ku dhisan iyo yacnii munkar munkarka oo la zuuliyo iyadoo masaalixdii mafaasiddii weliba uu fahamsan yahay iyo yacnii jihaad la jihaado oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa lagu jihaado intaasoo dhan ayay dacwadiisa iyo waraaqo oo u kala dira meelaha ayay dacwadiisu ku socotay sida la ogsoon yahayna ilaahay dacwo kastaa marka ay kacdo cadow unbaa ilaahay u sameeyaa waana sida alla uu yidhi subxaanahu watacaala wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha iyo aayaddii kale wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum eh, ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura inay marka iyagu hadallo la qurxiyey intay isku dhiibaan oo markaa ay iskugu waxyoodaan iyaga shayaaiinta shayaaiin alinsi waaljini ayaa alla uu u yeelaa nebi kasto cadowba u sameeyaa ambiyada ilaahayna de muslixiin bay ahaayeen culimadana waa muslixiin oo dadka islaaxa ka dhaxlay ambiyada waa culummada walidalika uu nabigu yihi sala allahu alayh wali wasalama alculamaau warahatu lambiyaa sheekhu marka dhowr dhibaa dhowr yacni dhib ayaa la dhibay dhibaatooyinkii la dhibay waxaa ka mid ahaa caamadii waa lagu kiciyey oo waxaa la yidhi ninkani waa nin diin cusub la yimid nimankii culimada sheeganayay markaa joogayna waxay la galeen yacni waxyaaba uu yidhi oo si xun ay u fasireen iyo waxa uunan dhihin ay kuma sabiteen intaba waa sheegeen ilaa ay gaarsiiyeen inay yidhaahdaan nebinimuu sheegtay maxamed ibn cabdilwahaab nebinimo ayuu sheegtay meel uu ku sheegtayna aan la haynin ilaa iyo maalinkan maanta aan la haynin waxaa kaloo yidhaahdeen waxa uu yidhi asxaabtii iyo walaa yacni kasoo bilaabo markuu nebiga dhintay ilaa iyo waqtigayga dadku tawxiid maba haysaninba sidee u dhahayaa saas diinta aabihiisuu ka bartay culimou ka bartay nebigiibuu asxaabtiibuu daliishanayaa oo yacni masalada asxaabtu isku khilaafeen saas baan leenahay masalada asxaabtiibuu weyneynayaa kayf marka sidee loo dhahayaa marka sheekha waxaa weeyaan gaalo waxaas o dhan ay mushrikiinba u arkaya dad marka hadalladiisii aan kala sooci karin oo hadalladiisii maxmal qalada ku xambaaro iyo waxay noqdeen dad ayagu beenta iyo masabidaada markaa iyaga u qasdaba ayb haddii uu yidhaha camalkaa camalkaa waa shirki qofkii waxaa sameeya buu ku dhacay dadkiibuu gaalaysiiyey oo bil acyaan buu u gaalaysiiyey bay dhahayaan iyagoo isagoon sidaa ahayn oo isagiiba uu tafsiilinayo rasaa iyo kaga warramaayo dhinaca siyaasiyanna waa lasoo hujuumay oo yacni waxaa weeyaan lagama nasanin oo raggii marka masar xukumi jiray maxamed cali baasha ninkii markii xamladii faransiiska masar markii uu qabsaday ee dhanka iskandariya uu kasoo galay ee muddo uu meeshaa joogay faransiisku uu masar ka talinayay markii uu ka baxay sida caadaduba tahay rag ayuu meesha dhigtay oo madaxa uu kaga dhigay maxamed cali baasha nin la dhihi jiray ayuu madax ka dhigay ninkaa maxamuud maxamed shaakir waxa uu leeyahay shan iyo soddon sano ayuu uminimo kusoo gaaray soddon iyo shan jir markuu ahaa waxna ma qori jirin waxna ma aqrin jirin beled xadaaro lahoo culumo joogtaa madax looga dhigay marka ninkaasninka noocaas ah haddana waxay sameeyeen marka wuxuu kusoo gaaray muddo afartan iyo dhowr sano wuxuu ahaa baa'icu dukhaan nin sigaar iibiyu ahaa bulshada hal heerkaasu ka taagnaa ninkaas baa marka madax laga dhigay maxamuud shaakir baa tilmaamaya nacam maqaalaadkiisu ku tilmaamaya iyo yacnii iyo rasaa-il kaleo yani naxwa xawla turaathina saasoo kale la yihahdo uu ku sheegi jiray marka waxaa marka bilaabatay asaga duriyadiisii ibraahim oo asaga uu dhalay ibraahim maxamed cali baasha ibraahim baashana la dhihi jira ninka hadda taallada weyn masar kule weeyaane meesha masar catabada meesha la yidhaahdo taallo weyn ku leeyahay ninka isaga ayaa lagu soo diray dacwadii sheekha halka inuu najdi u duulo iyo xaggeeda maxaa yeeley dadku gaalada mar walbaa dacwo saxiixa iyo tawxiid saxiixa waa dhibsanayaan say haddaba u dhibsadaanba waxa ay shalay sameynayeen bayna maanta sameeyaan dadka ugu jaahilsan ee madax uga dhigayaan muslimiinta markaa dabadeed marka ninkaa ibraahim baasha ayaa ciidan buu kusoo bixin jiray waa dadkii marka halkaa najdi buu kusoo duulay waxaana aada u qoraya taariikhahaas cabdiraxmaan bin xasan aljabarti ayaa aada u qoraayo kitaabkiisa cajaa'ib ulaathaarka iyuu kaga warramayaa wuxuu tilmaamayaa jeyshka dhankaa nejdi culamaa najdi ee lagu soo duulayey ee meesha gurigoodii loogu yimid waxa lagu haystana ay tahay maxaa tawxiidka u faafinaysaana u sheegaysaan jeyshkooda waxau yihi jeysh cibaado badan oo caqiido fiican oo munkaraadka ku yaryihiin buu ahaa jeyshka ninkan oo watana jeysh waxa uu ahaa <coughs> aan salaada tukaninoo aada iyo aada u qaab daran bay ahaayeen afkaartii marka eh, laba afkaarna waa ka duulayeen afkaar guud oo gaaladu markaa ay wadatay oo tawxiidkan iyo waxaan yacnii nahdadan iyo horumarkan inay ku duugaan ay rabeen iyo afkaar hoose oo ay wateen dowla alcuhmaaniya ee turkiga caasimada oo turkiga deganayd ee iyaduna yacni khuraafadu ay ka badatay asbaabaha riidayna ay la dhacdayna ay ka mid tahay cilmi la-aan caqiida la-aan ay ka mid ahayd marka ayaa marka waxaa dhacday in ninkaa marka uu halka kusoo duulay dad badan oo ku laayay dumar ay ku kufsadeen oo ay qaar soo qabqabteen xataa oo duriyadii mxuu sheekha raximah llahu tacaala awlaadiisii iyo rag kamida ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan bin xasan ayaa kamida cabdiraxmaan bin xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab saaxibu fatxilmajiid ayaa kamida rag badan baa aduu qaahiro ay keeneen calaa kullin dacwadii sheekhaan ujeeda marka dacwadii sheekha cadaawadaas korana waa haysatay oo yani xag siyaasiyanna halkaa ayaa gaaladii iyo yacnii waxa inxiraafsanaaba halkaa saabay ula dagaalamayeen ayb laakiin dacwadiisii waa soo hartay sheekha dadkii uu dhisay iyo dacwadii uu ka tegey aad iyo aad bay usii faaftay waana midda ilaa iyo maanta hadda caalamka meel walba gaartay oo gashay waxaana ugu filan sharaf xaqiiqatan iyo yacnii xaq waxaa ugu filan in lagu ogaado qofka aan xataa waxba garan karin dadka cadowga ilaahay ah iyo cadowga rasuulka iyo cadowga diinta mar allaale <coughs> waxay afka ku hayaan sheekh raximah llahu tacaala nam oo maanta dhan ay leeyiin wahaabiyadu waa saas wahaabiyada waa in caalamka laga qabtaa wahaabiyada iyada ayaa dhibka wado ninkii diintii iyo ummaddii kusoo duulayay dhibaayay maanta dhan cid kale oo uu cabsi ka qaba ma jirta aan ahayn wahaabiye aan ahayn wahaabiye marka firqa ma ahana nacam sheekhu raximah llahu tacaala firqana ma ahayn kooxna ma aas-aasanin bal diintii yacni caqiidadii salafka iyo wixii iyo culimmadii ka dambeysay iftiimintii ay iftiimiyeen ayuu qabsaday un ee maahan ahan yacni koox gaara uu u lahaa ma jirin ayb laakiin diinka si loo ceebeeyo mar walba oo dadku yacni acdaadiisu ay u ceebeen magacyay u sameeyaan weligoodna waa u samey jireen sida saabuuni caqiidadiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid uu ku tilmaamayo dhowr magacyay magacyo tiro badan bay u samayn jireen sida nebigaba ay ugu sameeyeen magacyadii tirada badnayd laakiin rasuul alle inuu yahay unbaa nebiga raacayso dadka ahlu sunnadana ahlu sunno inay yihiin unbaa raacayso marka taa waxaa weeyaan shiikha juhuud fara badan ayuu yani dacwada iyadaa uu geliyey runtiina mudan in loogaga daydo fardi buu ahaa soo baxay markaas wuxuu islaaxiisu caalamka o dhan buu gaaray firdi buu ahaa islaaxiisu caalamka ayuu gaaray waxyaaba marka waxaa jira rag aada u radiyey waxyaaba ay ku radiyeenna saan sheegay masabidaad ku dhisan iyo waxaan si fiican loo fahmin masabidaadda waxaa kamid a ah inay yidhaahdeen gaaladoo buu shaqay jiray oo nin ingiriis ah mudakiro ou qoray oo la yidhaahdo john humfrey nin la yidhahdo mudakiro ou qoray ayay ka akrin jireen aan arki jiray qaarkood masaajidda intay carabi u bedeleyna masaajidii laga akrinayaan markaasaa de maanta dhan maxaa laleeyahy qaala hanfarey laleeyahy hanfarey cadlimi asaga qof muslima waxa uu ka sheegay hanfarey see loogu qabanana nacam culimada islaamka in laga laga laga ogaaday ahayd ee xilligiisii joogtay iyo ka dambaba say u qiimeeyeen nacam marka dacwadu sheekha marka waxaa kaloo wax ka qoray ninka la yidhaahdo daxlaan kitaab la yidhaha addurar saniya fi raddi cala alwahaabiya ayuu qoray isagana iftiraa'aad iyo waxaan macnaha ku dhisnayn ayuu ka buuxiyey waxaana aada iyo aada uga jawaabay oo radiyey runtii maxamed bashiir asahsawaani siyaanat linsaan can wasuusati shaykh daxlaan kitaab la yidhaha ayuu ku radiyo weyn cilmi fara badan buuna ka buuxiyey xaqiiqatan kitaabka isagaa marka calaa kullin eh, dadkii marka radiyey noocyadaas ay u bateen dacwadiisii marka sidai ay ugu faaftay dacwadiisa waa dacwada midaysay jaziira alcarabiya najdi iyo yacnii dhulkan xijaaz dacwada midaysay weeyaan oo maanta ilaa hadda ay gaaladu doonayaan inay kala googooyaan dhulkaas nacam soo awal u kala gogo-naan jiray waxaa mideeyey ee isu keenay ee hal wadan oo weyn ka dhigay waxaa weeyaan dacwadii sheekha raximah llahu tacaala in allaale inta ay nicmo haystaanna eh, eh, iyo fadliga alleh sabab waxaa u ah tawxiidkaa la ilaaliya haddii tawxiidku laga tagaana ama lasii yareeyana sida muuqanaysaba waxaa weeyaan dhibaato unbaa dhacayso ayb sidii yani dabcan ummaddu bani aadamku sanadba sanadka ka dambeeya waa kasii xumaanaya laa yaati zamanun ila waladii bacdahu sharun minhu iyadoo saa haddana la ogsoon yahay ayaad moodaa yacni in weli wax un ay u dhaqan yihiin walidaalikana yani colaada iyo dhibaatada iyo yacni sida manaahijtooda xoogga loo saarayo looma saaro wadamada kale ku xeel dheeraan mayno mana yani yani waxaa weeyaan labada dhinacba ugu xeel dheeraan mayno nacam khayr iyo shar labaduba waa leeyihiin khayrkooduna yani waxaa weeyaan khayr ay yani kaga soocan yihiinna waa jiraa dalal badan oo dalalka islaamkae kale de sharna waa jirtaa oo sharna waa leeyihiino maxaa yeelay mulki jacaylka waxaa laga yaabaa qofka inuu ama xukun jacaylku qofka inuu gaarsiiyo tawxiidkiiba inuu dabiciyo tawxiidkii haddii uu dabciyo sii wadana marka dambe de isaguna waxba ka duwanaan maayo naam marka labadaa dhinacba marka sia sheekh raximah llahu tacaala marka dacwadiisa aqdaarta kale oo ay gashay meelihii kalena waa gashay ciraaq oo kale marka aanso aan fiirino waxaa joog waxaa aad u nashriyey dacwadiisa maxamuud shukri alalusi maxamuud shukri alalusi kitaabka haayat lbayaan ninka iska leh haayat lamaani baan ujeeda haayat lamaani fi raddi cala nabhani sheekh iska leh oo alusiyiinta ka mid a ah. hindiya sadiiq xasan khan iyo raggii kale ahlu xadiidka maxamed nadiir xusein iyo rag badan ayaa marka dacwada sheekha halkaa iyo maxamed bashiir sahsawaani iyo rag badan baa ku taasuray yeman iyo dhulkaa isaga marka waxaa weeyaan maxamed maxamed maxamed waxaa joogay eh, waxaa aada u ammaanay nadmina ku ammaanay maxamed ibnu ismaaciil alamiir asancaani subul salaamka sheekha iskale nadmi yani eh, yani qasiida daaliya ayuu aada ugu ammaanay salaamun calaa najdin waman xalla fii najdi uu ka bilaabayo isagii laftirkiisa uu leeyahay tawxiidkiibuu ku ammaanayaa in badan baa waxa uu yidhi aniga laftirkayga mabda-an aan aada u qabay oon keli ku ahay oo nashrinaayey marka aad baan ugu diirsaday uu yihi marka aan waxa aan ka maqlayo yii dhulkaa iyo najdi xaggaa iyo najdi isku waqti bay ahaayeen marka wixii jiri jiray buuna ka waramo wakam caqaruu fii suuxihaa min caqiiratin uhilad ligayri illahi jahlan calaa camdi ayuu leeyahy badanaa xoolo yacni qubuurta loo gowracayo oo yacni aan alla magaciisaba lagu weyneynayna qubur un lagu weyneynayo iyo ilaa yacni gabay dheer waxay yidhaahdeen diiwaanka sancaani baa waxaa laga helay inuu taageeradii markaa uu kala laabtay haddana sheekha nacam taa iyada jawaabteedu waxay noqonaysaa hadday sugnaato fardan wa taqdiiran haddii ay sugnaato tawxiidkii uu sheekha nashrin jiray kama laabanin waa qaldanyaha ma dhihin marnaba ee wax isaga looga soo sheegay ay dad uga soo sheegeen ee dadka muslimiinta u laayaa iyo waxbuu dilaa iyo taa markau maqlay buu ka xumaaday nacam de taana ciddii usoo sheegtay unbaa iska leh nacam eedeeda ma ahane towxiidkii iyo dariiqadiisii ma aanu naqdinin marka taa in lagu jawaabo weeyaan sheekhana dad uu gardarro u dili jira ma jirin nacam bal isagaa weerar lagu oo dacwadiisa in la maxwiyo oo la tirtiro la rabay nacam dhankan marka waxaa weeyaan yeman iyana sidaasay ahayd caalamkao dhanna marka dambe de markii dambe dacwadiisu way ku faaftay waana dacwo runtii yacni isagoo fardi ah ayuu hayiray oo caalamkan yacni tagyiirba u keenay tagyiir oo islaaxi ah ayuu u keenay waxaad garanay marka annagoo arkayna jamaacaadka qaarkood iyagoo muddo dheer jiray haddana wax weyn inaanay horumar ku kordhinin ayaad arkaysaa fardigan sheekhana raximah tacaala iyo culummada lamidka ah wax ay ku kordhinayeen marka juhdiga wax lagu hagaajinayo hadduu xaqa iyo masiirka yacnii masaarka dhabta ee xaqa haddii uu waafaqo hal qofba ha ahaada eh waxbuu bedeli karaa hadday dadku badan yihiin laakiin dariiqii xaqa ah ay ka weecdaan waxay soo kordhinayaan iyaguna malaha laha nacam markaa juhuuddiisa dad badan waa soo kordhi la-yihiin nacam <clears throat> u sheekhu uu la yimid ikhlaaskuna mar walba aada iyo aad buu muhim u yahay in lagu dadaalo <clears throat> qof walba marka waxaan dhihi lahaa qofka sheekha raximah allahu tacaala haddii qof wax lagaaga sheegay lagu yidhaahdo sheekhaasu saa isaa buu yidhi nebiyaan ahay buu yidhi kanbuu sheegtay waxbaha degdegina si fiican u hubso halka dhinac oo aada wax ka maqashayna ha ka qaadanin maxaa yeeley qofku hadduu laba nin hadday qaadi u wada timaado ninka nin wax u haysto isaga warkiisa layskama qabto adiga marka laba nine ishaysato ama dad ishayo inaad warkooda kala qaadato maahane war waxba ha u qabanin ninkan cadowga ku ah sheekhe isaga kutubtiisii baa taalle bal eeg haddii qofkaasi qof wax fahmayo uu yahay laa shaka yacni tawxiidku marka u muuqdo waxaa weeyaan dariiqada sheekha inay sawaab tahay uu garanayaa nacam dadkii isaga ka horjeeda maanta yaa yaqaano maxay ku kordhiyeen iyagii aaway juhuuddoodii waa kan sheekhi juhuuddiis juhuuddiisii waa ujeednaye <clears throat> iyo dadaaladiisa ayb <clears throat> sheekhu marka cilmigu saas u bartay caqiidada uu aada iyo aada ugu dadaalayna waa taas caqiidadiisana sheekha waaba qorayba caqiidadiisii wou qoray ninkii rabo caqiidada sheekh maxamed ibn cabdilwahaab halkaa ha ka ogaado ayb marka arday fara badan buu kiciyey uu lahaa ardadiisa weliba waxaa ugu waaweynaa caruurta ou dhalay isaga iyo kuwa awowgu u yahay qofku diinta inay dhab ka tahayna waxyaabaha lagu gartay ka mid tahay caruurtiisuu ku dadaalaa walidaalika duriyadiisa ilaa maalinkan maanta ah culimo badan baa laga helaa ilaa maalinkan maanta ah ardada marka waxaa ka mid ahaa uu kiciyey oo gacantiisa ka kacday caruurtiisa cabdullaahi iyo xusein iyo cali iyo yacnii ayb iyo xafiidkiisa wiilku awowga oo ah cabdiraxmaan bin xasan cabdiraxmaan ibn xasan waa fatxulmajiidka sheekha iskalo kitaabu tawxiidka sharxay <clears throat> weyaan ayb cabdullaahina waxa uu dhalay sulaymaan sheekha taysiir bncasiiz alxamiidka iska leh sulaymaan bnu cabdillaahi bni moxamed ibn cabdilwahaab baa la yihaha sulaymaanna caalim buu ahaa kutub fara badan buu qoray addalaa iyo kitaab la yihaha iyo waxuu qoray yani taysiir lcasiiz alxamiidka iyo iyo rasaa kitaab laga jamciyaha jiro waxaa kaloo ardadiisa ka mid ahaa sheekh xamed bin naasir ibni mucamar sheekh xusein ibnu mucamar sheekh cabdulcasiis ibn lxuseyn sheekh cabdulcasiis ibnu suwaylim iyo wagayruhum iyo iyo yani keyrkiis baa ka talaamiid ah, ayaa wax ka baratay mualafaadka sheekhu aada iyo aad bay u badnaayeen wuxuu sanifay kutub aad iyo aad u fara badan waxaa ka mid a ah kitaabu tawxiid alladii huwa xaqullahi cala alcabiid ayaa kamid a ah. kitaabkaasoo runtii yani kitaab si cajiib badan oo u qoray ah baab aayad axaadiis aayadda axaadiis isfasirayso tarjamada baabka iyo calaaqada iyo yacni xadiidka oo ku hoos qorayo calaaqo wada leh iyo isagoo kuu caddaynaya oo fiihi masaa'il ku dhahayo manaa kitaab shuruux fara badan helay weeyaan kitaabka isaga naam ahamiyadiisana runtii leh marka waxa uu leeyahay kitaabka kitaabu tawxiid weeyaan kitaabka magaciisa waa la sharxay waxaa sharxay sulaymaan taysiir lcasiiz alxamiid buu u bixiyey waa lasoo khulaaseeyey kaasi fatxulmajiid bau noqdo cabdiraxmaan bin xasan oo isaguna uu sheekhu awow u yahay yaa sharxay fatxulmajiidku marka cabdiraxmaan baa iska leh ayb iyo shuruux kalo fara badan oo xilligii xilligii isaga ka dambeeyey la alifay oo badan baa jirto oo qaar yacni aad aad iyo aada loogu khidmeeyey runtii ayb kitaabkaasna qofka arkaa aada ula yaabay xaqiiqatan yacni cilmiga ku jira iyo sida uu tawxiidka usoo bandhigayo sahalsanaanta uu tawxiidka u bandhigay <clears throat> masaa'il ljaahiliya ayaa ka mid a masaa'il ljaahiliya alatii khaalafa fiiha rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ahla aljaahiliya masaa-il dhowra buu qoray oo jaahiliy nebigu uu jaahiliyadii ku khilaafay oo iyadan aada iyo aada muhim u ah ee ay ku qoran tahay asbaabo fara badan oo qofka inuu xaqa u hogaansamo ka mancinayso tafaruqaa ka mid a waxaa ka mid a yani waxyaaba badan buu qoray ayb waxaa ka mid a kutubta uu qoray al-usul athalaatha ayb waxa uu qoray al-usul ama halaathatu lusuul saddexda asal ee muhimkae qofka inuu ogaada laga rabo wuxuu qoray mufiid lmustafiid bikufri taariki tawxiid mukhtasaru zaadi lmacaad mukhtasaru siira mukhtasaru lmuqni wa sharx lkabiir ayuu leeyahay ayb iyo kutub iyo kutub kale oo aada iyo aada u fara badan sheekhu waa xanuunsaday fii awaakhiri cumrihi markay bisha shawaal bishii shawaal kun laba boqol iyo lixdii ayaa marka sheekha raximah llahu tacaala uu xanuunsaday ilaa dulqacda ayuu xanuunsanaa bisha dulqacda la yidhaahdo kun laba boqol iyo lixdiina waa dhintay dulqacda kun laba boqol iyo lixdiina waa dhintay marka hadda qof walbaa waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa kullu inaa-in bimaa fiihi yandaxu weel kastaa waxa ku dhex jiro ayuu yacnii ayuu fiixaa markaa yacnii yacni yaa ka yaa ka carfo marka waxaa weye sheekhu wixii uu ka tegey waa haynaa waatana keyrkiis dadkii acdaada ku ahaa waxa ay ku ay ka tageen iyadana waxaa weeyaan hadda waa la hayaa waa la arkaa marka qof walbow labadaa un isku barbar dhig meesha diintu ay jirtana markaasaad arkaysaa laa shakana waxa ah tawxiidka qofka marka uu fahmo de cibaadaadkiina waa u fududaanayaan laakiin haddaanu tawxiidkii fahmin ee tawxiidkii fahm darra kaga sugan tahay inuu alla caabudo marka oo cibaadaadkii uu sidai ay tahay ula yimaado ay ku adkaanaysaa walidaalika qofku markuu tawxiidka fahmo isbeddel baa ku dhaco waa aragteen qofku markuu tawxiidka soo fahmo daacadii iyo diintii iyo khayrkii iyo ummaddii inuu ka fekero iyo waxyaabo badan baa soo gelaya laakiin bikhilaafi hayri lmuwaxid kutubtiisa waxaa kamid a ah kitaabu kashfi shubuhaad kitaabka hadda aan rabna inaan daraasaynana ah kitaabkan ahmiyad weyn buu leeyahay ahmiyadda uu ku fadhiyaana waxa ay tahay dadka tawxiidka shubhooyinka ku keenay ayuu u jawaabayaa shubhooyinku ka jawaabayaa qeyb dhan oo dacwada ka midana weeyaan in shubahda laga jawaabo qofka mucaaridka ah ama yacnii eh, munxarifka ah shubhooyinka ou keenaa in laga jawaabo nacam isla marka marka laga jawaabayana waxaa weeyaan wixii uu yidhi inta lasoo qaato sidii sharcigu uu ahaana loogaga jawaabo naam yaa laga rabaa ee wixii uu yidhi haddii wax lagu ziyaadiyo min cindika aada wax kaga ziyaadiso oo aad tiraa awalba ninkan mubtadic u ahaaye dhibaato male haddii lagu been abuurto waa khalad nacam habkaa wax laguma difaaco ibnu taymiyana raximah llahu tacaala kutubtiisa aad u arrimaha noocaas oo kale oo uga hadlaa wuxuuna ku dadaalaa qofka alfaaddiisa inuu soo naqliyo marka lafdigiisa aada soo naqliso dabadeed ilaa xataa wuxuu gaarsiiyaa waxaa weeyaan shubuhaadka ka jawaabkeeda waxay u baahan tahay cilmi iyo cadli labadaasay u baahan tahay wuuna tilmaamaa sheekha cilmi iyo cadli haddii labadaa la helo waxaa weya qofka aqoonna aqoon hoose oo aqoon aada iyo aada yacni u raaridan ee yacni cumqi leh haddii uu leeyahay qof cadli ku socdaana uu yahay waxaa weeyaan ruduudiisa iyo shubuhaadka uu ka jawaabayo ummaddu way ku istareexaysaa wanaag fara badan bayna ka helaysaa dad badan oo xaqa laga lumin lahaana oo ku badbaadayaan oo ilaahay sababba ugaga dhigayaa laakiin haddii ay tahay ninkaasu intaasuu yidhi cay iyo waxaan isugu darayaa iyo marka masabidaad iyo xoogaa xaqa de waxaa weeyaan cayda nin kastaa waa samayn karaa ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa minhaaju sunnaha wuxuu leeyahay cayda qof aan awoodin ma laha basharka o dhan waa awoodaa laakiin cilmiga qof walba ma awoodo soo garanin marka waxaan leenahay qofka cilmiga ha barto ha ku dadaalo isagana haku ha ugu jawaabo ee haddii cay iyo majaajilaysi ay iska noqoto haddee ninka kaa soo horjeedaba waa samayn karaa dadkiina waxay kaa ictiqaadinayaan meesha inaadan cilmi ku haynine iyo nusxi aadan midna ku haynine marka waxaa weeyaan way kaa faa-iidadii marka loogu talagalay dadku kaa heli maayaan kitaabka marka kashfu shubahaad ayaa la yidhaahdaa shubahaadka marka ayuu daaha ka qaadayaa dadka eh, khuraafiyiinta ama yacni shirkiga u dagaalamo oo u doodo waxyaabaha ay soo deliishadaan ayuu jawaab u yahay shubahaadkuna dabcan de waxay leedahay ka jawaabkooda waa waxyaabaha xaqa oo ku faafa waay lidalika sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaha aljawaab asaxiix liman badala diina almasiix juska koowaad safxada siddeetan iyo shan ilaa siddeetan iyo lix waxa uu leeyahay wamin acdami asbaabi duhuuri اliimaani waاddiini wabayaani xaqiiqati anbaءi اlmursaliin duhuuru lmucaaridiina lahum min ahli lifki اlmubiin wadalika ana alxaqa ida juxida wacurida bالshubuhaati aqama allahu tacala lahu ma yaxiqu bihi اlxaq wayubطilu bihi اlbaطil aqama allahu tacala lahu ma yuxiqu bihi اlxaqa wyubطil bih اlbaطla min alaayaati اlbayinaati bima yudhirhu min adilati اlxaqi wabaraahiinihi اlwaadixa wafasaadi maa caaradahu min alxujaji اdaaxida waxa uu yidhi asbaabta iimaanka iyo diintu ay ku sara maraan waxa ugu weyn buu yidhi xaqiiqada rususha akhbaartoodana yacni ay ku caddaanaysaa waxyaabaha ay ku caddaato waxaa ugu weyn dad inay soo baxaan dad caaridayo rususha oo wato been cad been abuur cad wata markaa oo yani min ahli lifki lmubiin ah dad beenaalayaal ah yani oo been abuurad badan ah wadalika ana alxaqa idaa juxida waxa y xaqa haddii la diido wa curida bishubuhaati wax shubuhaadana looga hor yimaado waxyaaba mugdi ku jira looga hor yimaado aqaama allahu tacaala ilaahay wuxuu u istaajinayaa xaqa marka aqaama allahu tacaala lahu maa yuxiqu bihi alxaqa wa yubdilu bihi lbail allah subxaanah watacaala wuxuu u istaajinayaa marka uu u keenayaa wax uu xaqa ku sugo baatilkana ku ku baabi'iyo oo ah min alaayaati albayinaat aayada cadcad ah bima yudiruhu min adilati alxaqi wa baraahinihi alwaadixa wa fasaadi maa caaradahu min alxujaji adaaxida yani uu ku caddeeyo uu ku daahiriyo aayaad cadcad oo uu markaa ku muujinayo wax ku muujinayo adilada xaqa ah iyo baraahiin cadcad ah iyo waxa yacni inuu muujiyo fasaadka waxa xaqa caaridayo ee xujajka baatilka ah ah ee taagta daran sidaa marka sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah uu leeyahay marka haddaan acdaa'i jirin acdaa shubah la imaanaysa haddaanay jirin waxaa laga yaabaa dadka in badan badan sida masalada si fiican inaan ugu caddaanin laakiin kullaba masalada laysku khilaafo khilaafku sidiisa uma wanaagsana oo diinka dhexdiisa yani yani wax wanaagsan iyo isagu sidiisa uma aha laakiin ilaahay subxaanahu watacaala shar maxdi aho barax tiran ma abuuro sharta waxaa weeyaan wax unbaa dhinac kale marka laga eego meel bay khayr ka wadataa waxyaabaha marka waxaa ka mid a ka dhalanaya marka khilaafka iyo shubhada qofkan uu la imaanayo masaladii baa la baarayaa kutubtii baa la aadayaa qur-aankii baa si fiican loo fiirinayaa culimmadii ay fiirinayaan dabadeed marka xaqa baatilka iyo shubhadaas ayay marka baaba ka dhigayaanoo digada ayay ka dhigayaan taa marka hadday dhacdo waxaa imaanaysa marka dadku inay u caddaato xaqu inuu aada iyo aad ugu caddaado marka asbaabta xaqa uu ku iimaanka iyo diintu ay ku muuqato kuna sara martaba waxaa ka mid a ah in acdaa rusul alla uu sameeyey uu sameeyeyba nacam kuwaasoo iyagu marka xaqa haddii la diido shubahaad lagu caarido ilaahayna wuxuu u istaajinayaa cid marka xaqa taagto <clears throat> marka kitaabkaanuna marka de shubahaad buu ka jawaabayaa macnahaasuu marka wataa walidalika xaq baa ku caddaaday ayb shubhadu marka qof aqoon leh inuu ka jawaabo iyay tahay haddii qof aqoon leh aanu ka jawaabin ee jawaabtii marka qofkii uu ku sameeyay warwareeg fara badan waxaa laga yaabaa dadkii kii baatilka watayba inay raacaan oo ninka baatilka wata hadday shubhadiisu xoogan tahay midka waa difaacayaa xaqa dhahayana aanu cilmigiisu uunan xoog badnayn ama aanu si fiicanba wax u caddayn karin waxaa imaanaysa markaasoo kale xaalad aada u daranoo dadkiiba inay raacaan kii shubhada watay oo ninkani waxba maba keeninba la yidhaahdo marka laakiin markuu qof caalima uu meel istaago shubhooyinkiina mid mid uu uga jawaabo dadkii waxaa weeyaan xaqa iftiinkiisa iyo waagiisa ayaa u caddaanaya ayb kitaabkan marka ahmiyad buu leeyahay ahmiyat lkitaab markaan sheegno si kastoo kitaabkan uu u yaryahay haddana cilmi fara badan buu wataa walidalika asheikh alcallaama sulaymaan bnu saxmaan <clears throat> raximah llahu tacaala kun saddex boqol afartan iyo sagaalkiiba u dhintay culamadii najdi raggii waaweynaabuu ka mid ahaa waxa uu yihi sanafa sheikhu raximah llahu tacaala kashfa shubuhaat sheekhu wuxuu sanifay kitaabkan kashfu shubuhaat la yiraahdo wadakara aladilata min alkitaabi wasunna wuxuu sheegay adilada kitaabka ee sunnada calaa butlaani maa awradahu acdaau llahi wa rasuulihi alle rasuul cadowgooda waxa ay keeneen oy soo arooriyeen baatilnimadoodana waa caddeeyey min ashubuhaati ah fa adxada xujajahum xujajkooda waa baabi'iyey wa bayana tahaafutahum yacnii wuxuu caddeeyey yacnii waxoodu inay wax daciifa ay yihiin wa kaana kitaaban cadiima nafci calaa sigari xajmihi kitaab nafcigiisu weyn yahay weeyaan buu yidhi inkastoo xajmigiisu uu yaryahay jaliil alqadri kitaab qadarkiisu weyn yahay weeyaan inqamaca bihi acdaa llah acdaadii alla waa ku qanacsameen waa ku baaba-een bihi awliyaa llah awliyadii allana way ku intifaaceen saara cilman ayuu noqday yuqtadaa bihi yaqtadii bihi lmuwaxiduun cilmi dadka muwaxidiintu ay ku daydaan ayuu noqday wasalsabiilan iyariduhu lmuhtaduun iyo dadka hanuunsan yacnii meel macaano ay usoo arooraan wa min kawtharihi yashrabuun khayrkiisa faraha badanna ay ka cabaan wa bihi calaa acdaa' illahi yasuuluun acdaa'da allana ay kula dagaalamaana yacnii ay kaga hor yimaadaan kula dagaalamaan falilaahi maa anfacahu min kitaab alla waxa uu yidhi nafci badnaa uu yidhi yani nacam falilaahi maa anfacahu min kitaabin alla yacni kitaabkaanu nafci badana wamaa awdaxa xujajahu min khitaab lakin liman kana daa qalbin saliim xujajkiisu caddaa buu yihi laakiin iyay u caddahayna qof qalbi nadiif a leh qof qalbi yacni nabadgalay leh wa caqlin raajixin mustaqiim caqli raajixe toosan leh maxaa yaele qalbiga saliimka de isaga qalbigaa wax lagu qaataa qalbigu hadduu jiran yahay maya waxba ma la helayo qofka waxba faa-iidayo bal qur-aankii ilaahay subxaanahu watacaala haddaad u keento ood ku dul akriso waxba u kordhin maayo sida ilahayba uu yihi wanunazilu min alqur'ani maa huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara aalimiinta khasaara unbuu korinayaa marka alla subxaana watacaala uu leeyahay wahuwa calayhim camaa dadka yacnii jiran waa ka indhala yihiin qur saan u macaan bay ka indhala yihiin wuxuu kaloo alla subxaana watacala yii ina fii dalika eh, ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid qof joogo haddana maqalkiisa soo tuuro rido isla markaana yacni waxaa weeyaan qalbina leh ayaa waanida ka faa marka qalbigu haddii sida quluubtuna sida dhulku oo uga me dhulku sida yacni meelaha wax lagu beertaa meelaha qaarkoodna marka saa loogu rido abuurku ay biyihiina ay ku da-an ay usoo yaacinayso <coughs> quluubtuna waa sidaas oo kale meel waxaa weeyaan qalbi waxaa jira dhagax oo xajari ah oo aan waxba kasoo baxaynin ibnu lqayim quluubtu marka u qaybinaya siyaabahaas uga hadlaa oo waxa uu yidhaahdaa qalbun xajariyun qaasin qalbi waa qallalay waa waa dhagax markaasuusan waxba keenayn sida dhulkaasoo kale weeyaan marka dhulka dhagaxa ah aan sida marka dhulka beeraha loogu diyaariyo abuurka loogu diyaariyo ayaa qulubtana loo diyaariyaa marka qofka qalbiga saliimka kale unbaa ka faa-iideysanaya wa ilaa kan kale markaad u keento aayadda qur-aanka u akhrisaa meel kale meel kale u aadayaan intaha kalaamuhu naadimka nadmiyey kitaabkan ee la yidhaha sheekh maxamed uayib alansaari culamaau u madiina ka mid ahaa kun saddex boqol lixdan iyo saddexdii dhintay waxa uu yidhi fajaءa kitaaban xajmuhu sagiiru laakinahu fii cilmihi ghaziiru waxa uu yihi kitaab ayaa yimid ayuu ku yimid xajmigiisu yaryahay kashubahaadka kitaab ayuu ku yimid xajmigiisu uu yaryahay laakinahu fii cilmihi haziru laakiinse waxa uu yihi cilmiga ku dhex jiraa waa cilmi aada iyo aada u weyn oo aada iyo aada u fara badan wayaan buu yihi ayb albaraahin almuwadixaat ayaa la yihaha almuwadixaat ayb hadalkii horena sheekh sulaymaan waxa uu ku yihi adiyaa sulaymaan bin saxmaan waxa uu ku yihi kitaabka la yidhaha adiyaa shaariq fii raddi shubuhaati lmaadiq almaariq ayb rag kaloo fara badanna saasoo kale ayay kitaabku ammaaneen kitaabku marka waxa uu leeyahay <clears throat> ahmiyadiisa culimmada ahmiyad badan bay siiyeen kutubay way sharxeen qaarna tacliiqaad bay saareen ragga tacliiqaadka saare waxaa ka mid a tacliiqaatu maxamed muniir addimashqi waa la daabacay sidoo kale dhowr mar baa taa la daabacay tacliiqaatu sheikh alcallaama maxamed ibn cabdilcaziz ibn maxamed ibni maanic bin maanic oo kun saddex boqol sideetan iyo shantii dhintay iyaduna ariaasa eh, alcaama lidarati lbuxuuthi liidaaraati albuxuuthi alcilmiyati waliftaa ayaa daabacday kun afar boqol iyo afartii tacliiqaat ibni maanic tacliiqaatu sheekh cali ibn maxamed asaalixi ayaa jiro eh, sheekh maxamed saalix alcuthaymiin sharax ayuu ku leeyahay oo matbuuc waana aad baan loo garanaa iyo tacliiqaad kaloo aad iyo aada u fara badan shuruuxna waa leeyahay kitaabka oo shuruuxdiisa waxaa ka mid a cabdalla bin xumeyd ayaa sharxay sheekh ibnu baaz waa sharxay maxamed saalix alcuthaymiin waa sharxay shar tacliiq iyo sharx labadaba waa kuleeyahay sheekh cuthaymiin cabdilcasiiz araajixi waa sharxay saalix ali sheikh wuu sharxay isagana cabdullahi bin cabdiraxmaan isacd isagana cabdalla sacd waa sharxay oo cajalba cajalada ahaan ayaa ayaa ayaana waa u xifdisan yihiin kutubtan shuruuxdan badana waa la duubay iyagoo duubanna waa jiraan iyo rag kaleo fara badan oo sharxayna kitaabka cabdallah albasam tawdiix ulxakaamka sheekha iskale iyo taysiirka rag badan baa marka sharxay ayb nadmina waa laga dhigay kitaabkan oo waa la nadmiyey oo ragga nadmiyey yani culamo fara badan baa nadmiyeen waxaa ka mid a si loo xifdiyeyna saa u yeeleen waxaa kamid ah sheikh alcalaama maxamed ibn axmed alxifdi ayaa kamid a alfiye ayuu leeyahay oo kutubta sheekh maxamed ibn cabdilwahaab ayuu nadmiyey kutubtiisa marka alfiyadaas qeyb kamida waxaa weeyaan kashfu ayuu nadmiyey sidoo kale maxamed ayib al ansaari ayaa isagana nadmiyey sheekhiisa cabdullahi bn xasan ali sheekha uu ishaaray inuu bal nadmi ka tiriyo waa nadmiye waana la daabacay nadmigaas waxaa lagu daabacay bismi albarahin lmuwadixaat nadmu shaykh maxamed ayib alansaari likashfi shubuhaat ayaa la yidhaahdaa ayb taariikhda sheekhu kitaabka uu alifay lama sheegin halkana laguma cadaynin lamana garanayo laakiin bacd alculamaa waxay yidhaahdaan taqriiban waxaa dirciya meesha la yidhaha ayuu ku alifay sheekha dirciya ayuu ku alifay sidaa ayaa laleeyahay nacam meeshaana marka ada waxaa weeyaan dirciyana sheekhu ayb <clears throat> waxaana la ogyahay sheekh cuyayna kasoo guuray dirciya wuxuu usoo guuray kun boqol konton iyo toddobadiiba usoo guuray sida la ogsoon yahay sida ibnu khanaam uu sheegay rawdat lafkaarka ibnu khanaamkani marka waxaa weeyaan kitaab kale wuxuu leey taariikhu najdi la yihaha oo rasaa-ishii sheekha iyo ay ku qoran yihiin oo diri jiray iyo ayuu ku qoray iyo taariikhda sheekhana waxbuu kaga qoray taariikh iyo xaaladii najdi ay ku sugnaan jirtay ibnu khanaam marka waa madbuuc kitaabkiisaas ibnu khanaam weliba eh, ardayda eh, sheekh maxamed ibn cabdilwahaab awlaadiisii iyo duriyadiisii ninka naxwada u akrin jiray buu ahaa nacam ayb oo markaa de wax badan buu ka ogaa nejdi xaalkeeda iyo sida ay ahayd marka hadda mushkilada waxay ka imaanaysaa hadda culimmadaas xaaladii najdi ku noolayd markay ka warramayso in la yihaa iyaga la dhegaysan maaye wadaad soomaaliya la dhegaysanaya weligii aan dalkii ka dalka ka bixin wax uu ka maqlay aanay jirin bal waxaa laga yaabaa nejdida hadda hadda xaggee maxaa la yidhaha hadii la yidhaha in in makiyi madiinaba nejdi u garanayo ay dhici karto marka waxaasoo dhan marka waa mashaakilka jiray kamid tamarka kitaabka sheekhu dirciya ayuu ku alifay asmaa fara badanna kitaabka waa loo sheegay kitaab kashfu shubahaad baa caan ah da magacaas waxaa kaloo lagu sheegaa kashfu shubahaad wa idxaadu dalaalaat waxaa kaloo la yidhaha kashfu shubahi lmurtaab waa lagu sheegay kashfu shubah iyadana waa la yidhaahdaa intaba marka waa la tilmaamay laakiin un kashfu shubahaadka ayuu sii caan baxay dabacaad fara badanna kitaabku waa leeyahay dabcadan hadda yacni middan ay daabacday daar sumeyci iyada waxaa lagu waa sagaal musqo ayaa sagaal makhduud ayaa lagu muqaabalayey nacam sagaal nusqo oo yacni nusak khadiya ah farguri lagu qoray ayuu ka ayuu ayuu yacni ku muqaabalayey mid buu ictimaaday inta kalena waa ku saxay marka qaladkeeda waxaad moodaa inuu aada iyo aada u yaraanayo waxaa taxqiijiyey cabdullaahi bnu caayid alqaxdaan ayaa taxqiijiyey marka daaru sumaycigana daabacday waa matniga isaga marka matniga ka shushuuhaadka weyaan nusaq fara badan buu marka ka taxqiijiyey kitaabka marka ahmiyadaabay culimmadu siiyeen ilal aanana sidaaba ahmiyad loo siiya ahmiyadaana waa leeyahay laa shaka mawduuca kitaabka uu ku saabsan yahay kitaabku mawduuciisa waa awalan mawduuciisa guud waxa uu ku saabsan yahay atawxiid tawxiidka ayuu ku saabsan yahay tawxiidkuna de waxaa weeyaan de laa shaka qofka muslimkaa shaki ugama jiro ahmiyadda uu leeyahay cilmi kastaana culammadu waxay yidhaahdaan cilmi kastaa sharaftiisu waxa ay ku xiran tahay cidda uu ku tacalluqa cilmigaas cilmu tawxiid waxa uu ku tacalluqaa oo la waxidaa allah subxaanahu wa tacaala <clears throat> allahna waa midka koonka abuuray annagana abuuray maamulo iska leh koonka isaga iska leh cibaadadana isaga keliya uu astaahilo allah marka inagana abuuro koonka abuuraye waxaan aan haysanoo dhan isagana siiyey ee yacnii cibaadadana nagu laho xaqa uu nagu leeyahay inaan caabudno ay tahay allahaas ayuu ku tacalluqaa oo kitaabku oo tawxiidku ku tacalluqaa mawduucaasuuna ka hadlayaa marka idan marka waxaa laga hadlay isaga ugu horeeyo bidaliili nebiga sala allahu alayh ambiyada ilahay markuu soo diro maadadaasay kow ka bilaabi jireen walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wاjtanibu طaaguut an icbudu llah war ilaahay caabuda nabiga alayh salaam sidoo kale wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ilaa ana facbuduun rasuul adiga hortaa ma dirin ilaa waxaan u waxyooneyni macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa aniga mooyaane waxaa ka mid a sidoo kale in rasuul kasta wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wamin khalfihi anlaa tacbuduu ila allah ilaahay keliya allah mooyaane cid kale ha caabudinina kadalika sidoo kale nebiga markau diraayo dadka dawad dacwada uu ka bilaaba tawxiidkii ahaan jirtay oo waxa uu yidhi markuu mucaad diraayo inaka taatii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu taa uga bilaaw buu yidhi middaa iyadaa uga bilaaw ayuu yidhi taasoo marka nebiga ku diriri jiray umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah oo xisbu shaydaan iyo xisbullah waxa kala sooco waxaa weeye waa tawxiidka marka in la fahmo uu mudan yahay towxiidka shubha kastoo lagu keeno ama gaal ha ka timaado ama mid jaahila ah ha ka timaaday in laga jawaabo ayay mudan tahay walidaalika qur-aanka waxaa ka buuxo walidaalika qur-aanka ilaahay waxaa ka buuxo iyadoo la radinayo shubah aada u fara badan oo mushrikiintu ay keenaan shubah aada iyo aada u fara badan oo mushrikiintu ay keenaan idan shubhada tawxiidka lagu soo arooriyaa way ka weyn tahay <clears throat> shubhada lagu soo arooriyo waxyaabo kale walidaalika mushrikiinta aada iyo aaday u keeni jireen marka qur-aankuna waa waa xujajkooda waa baabi'iyey oo ilaa alla uu yihi walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira mahmah iyo wax ay ku doodayaan adiga kuulama yimaadaan ilaa waxaanu ku keenaynaa marka wax ka xaqnimo badan ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiiran iyo yani tafsiir yani xagga tafsiirinta iyo yani wax kala soocidda iyo yani qeexitaanka mid kaga sii wanaag badan waxaad garanay marka qur-aanka dariiqadiisaaba ahba in loo jawaabo nimankaas waad ogtihiin shubahooyinkii acdaa lambiyaa ambiyada ay ku keeni jireen say ambiyada u dafcin jireen qur-aanka doodihii nabiyullaahi ibraahim doodihii nabiyullaahi muusa muuse uu fircoon la galay iyo doodii nabiyullaahi ibraahim ou la galay ninkii kasoo horjeeday raggii kancaaniyiinta ahaa iyo sida uu tawxiidka u muujinayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida uu tawxiidka u muujiyey oo uu yacni ugu dooday walidaalika adkaarta <clears throat> ma'huurada nebiga kasoo aroortay sala allahu calayh waali wasalama waxaa ka mid a wa bika khaasamtu ilaahu adaan adiga sababtaadan u dooday dadku marka waa labo dadna makhluuqay u doodaan dadna allah bay u doodaan weligaa adduunka waxa ishaystana waa labadaa kooxo ninna waxaa weeyaan asnaamta iyo waxa uu caabudo u doodayaa ama wuxuu u doodayaa mabdaa mabda-an hadda yacni mabaadi'da hadda jirtae lagu qasbaayo dadka oo gaalada ama dadka yacni awoodda sheeganaya ay ku qasbaayaan xoolahooda iyo cilmigooda iyo hubkooda muxuu ku baxaana muxuu ku baxaa bilaash buu ku baxaana maya ee mabda daaquuti abaa lagu difaacaa mabda-aa lagu difaacaa dadka muslimiintaana marka maba xoolahooda iyo cilmigooda maxay iskugu geynayaan iyaguna inay ku difaacaan ay u doodaan allah subxaana wa tacaala walidaalika maanta arkaysaa waxaa la xuquuqda xuquuqda ilaahay waxaan inta aan alla ahayn xuquuqdoodaa laga hadlaa allah subxaana wa tacaalana islaamka unbaa ka hadla xuquuqda alle allah subxaana wa tacaala xaqa alla uu leeyahay waa in isaga la caabudo maadaama uu ku abuuray waa inaa isaga keliya caabudin xadiidkii saxiixeynka ku yaallay waxa uu ahaa yaa mucaad atadri maa xaq ullahi cala alcibaad mucaadu xaqa alla addoommada uu kuleeyahay ma taqaanaa qultu llahu wa rasuuluhu aclam alle rasuul baa ku aqoon badan baan idhi qaala xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a waa inay alla caabudaan cidina aanay la wadaajinin cibaadada cid kale xuquuqda kaleo dhan marka waxay ka baxayaan waxaa weeyaan xuquuqda alla asala xaqa alla asala oo cibaadada ah markaad alle isu dhiibto oo aada caabudana alla wuxuu ku faray xuquuqda dadka kale inaad ilaaliso hadba intii uu kaa faray yaad kala imaanaysaa marka sidaa daraaddeed waxaa weeyaan dadku marka qaarna makhluuqun bay u doodaan qaarna allah bay u doodaan subxaanahu wa tacaala nacam marka kooxda aada adiga ku biirayso de in adiga un adiga ayaa lagaa rabaa maadadaa marka kitaabka wuxuu ku saabsan yahay asal ahaanta tawxiidka ah ee alla subxaanahu watacaala xaqiisa ah wax la bartaa marka iyadaa ugu muhiimsan waxaa kaloo marka eh, maadadii marka qeyb ahaan caam ahaan waa taas qeyb ahaanna waxay uga sii mid tahay yacni eh, sheekhu markuu kutubta alifay ee dacwada uu bilaabay shubah baa lagu keenay shubahdiibuu marka ka jawaabaya isagoo kitaabka iyo sunnada cuskanaayo adilada taasaana marka waxaa weeyaan kitaabkan gundhig iyo yacni asal oo taasuuna marka gundhig ama asal ee sheekh uu uga dhigay raximah llahu tacaala ayb tawxiidka hadda marka waxaa weeyaan fadaailna waa leey waajibkan waa awalu waajib cala alcabdi waajibka ugu horreeya addoonka waa waxa yacni lagu dagaalamo waa shayga yacni tawxiidku waxaa weeyaan rususha ilaahay waxa uu la soo diray shayga ugu asalsan weeyaan u fiirso fadaailna tawxiidku waa leeyahay fadaaishiisana waxaa ka mid a dunuubta waa lagu dhaafaa naarta qofka inuu ka badbaadownan ku waarin yacni naarta inaanu ku waarinna waa ka helaya ya bani israaiil acbud llaha rabbii warabakum inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna qof yacni ilaahay u shariig yeelay oo tawxiidkii aan taxqiijinin oo la imaanin towxiidkii la imaanin ilaahay janna waa ka xarim aan tawxiidkii yacnii eh, aan la imaaninee shirki sameeyey jannadii alla waa ka xarimay marka maxay tahay marka macnaheeda qofkii tawxiidka la yimaada marka ilaahay jannada kama xarimin mu-abad ugama aanu xarimin eh, waxna waa lagu dhaafaa dee tawxiidka fadaa-ishiisa waxaa kamid ah in dunuubta lagu dhaafo xadiidkii yani tirmidi oo warinaya waxay ahayd yabna eh, bna aadam low ataytanii biquraabi اlardi makfirata uma stafartanii low ataytanii biquraabi اlardi khaطaaya uma istakfartanii waa kuu dembi dhaafi lahaa uu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaa ku jirta low balagad dunuubuka canaana samaa hadday dunuubtaadu gaarto samada saxaabteeda daruuraha samada hadday dunuubtaadu gaarto uma laqiitanii laa tushriku bi shay-an dabadeedna aada ila kulanto adoo cid kale cibaadada iigu daraynin la ataytuka biquraabiha maqfiratan intaa in la ego dhulka eh, inta aada iila timid oo kale oo waxaan kuula imaanayaa marka ah dembi dhaaf ah marka fadligaa buu leeyahay tawxiidkii dunuubtaa lagu dhaafaa uma laqiitanii laa tushriku bi shay-an waa tawxiidkii marka tawxiidku qofka inuu ku dhego sidaa uu ugu halgamo yaa laga rabaa mawduuca kitaabkuna marka waa sidaas in sha allahu tacaala darsiga eh, soo socdo ayaanu kitaabka ku gudageli doonaa wabiاllahi الtowfiiq wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi وsلm